afraad waa rakiisa min rakaa'is dimuqraadiya dad badan baan masalada fahamsanayn rugniga labaadna waa maxay maxaa idhi nadariyat siyaad asiyaada asiyaadatu lishacab muxuu ahaay miifaaqan wadaniga axdiga qarameed ee dowladda kumeelgaadhka soomaaliyeed ee u qoran ay ku heshiisay waa nidaamka iyo qaanuunka ugu sarreeya dalka soomaaliya ee hoos yimaadana hay shacabka afraadda madaxweyneyaashu mas-uuliyiinta oo dhanba nidaam kasta iyo sharci kasta oo ka hor yimaadana wax kama jiraan weeye oo qodobka lagu dhaartay haadihi naaratu siyaada labadaa qodobbay bay baashu ku socotaa iska ilaali bimacnaa an tacbuduuhu walaa tushrikuu bihi shay xuquuqda ilahi oo dhanba inaan marnaba ruux bani aadam aan la siinin xaqu tashriic wa xaqu taxliil wataxriim wa xaqu tadbiiq yaa iskale allah iskale subxaana wa tacaala haddaad cid kala siiso kafarta ijmaacan shaafici maxay dhahdeen kulligood man istaxsana faqad sharaca waman sharaca hee faqad kafar hawshaa iska ilaaliya waxay ashaaciro fahamtay ba idinku wahaabiya fahmi ladiin waxaan ku samayna ma naqan ina allaha yardaa lakum halaatan an tacbuduuhu walaa tushrikuu bihi shayئa wa an tactasimuu wاlshraaku waa inagu soo sheegn ama ashirku wa ihbaatu shariikin lilahi subxaanaه wa tacaala fima yakhtasu bihi aw fima huwa min khasaa'is اlilaahiya wax yaroo ilaahay subxaanaه wa tacaala uu gooni u leeyahay oo uunkiisa la siiyo weeye xaquu rabbi mudan yahay haddaad nebi maxamed siiso afdal اlkhalaa'iqi idaaqan cinda jumhuur اlmuslimiin waxaan leenahay kafarta billahi اlcadiim xaquu nebi maxamed khaas u leeyahay abu bakr oo afdalu saxaabata idlaaq haddaad siis maxaan leenahay iska ila kafarta xuquuqda khaaska nebigu leeyahay ninka abubakr waa gaaloobaya ayib khasaa'istu waa saas haddii addoonka nebi maxamed ahaa addoommihii kale ku baabka ahaa ay wax wadaageen xuquuqdooda haddii laisku bax lagu gaaloobayo famaa baaluka mxuu ahayy fii masalati alkhalqi bayna xuquuq ilaahiya wa xuquq alashkhaas walkhalaa'iq iska ilaali hawsha ayada wa an tactasimuu bixablilaahi jamiica walaa tafaraquu xadhigga ilahi kitaabka qur-aanka ah, inaad qabsataan walaa tafaraquu aydan kala tegin aydan isku dhicin oo iskhilaafin wa an tunaasixuu inaad u naseexaysaan man walaahu allahu amrakum taladiina cidda qabatana in loo khayrmo oon la sinin oon khayaan lagu nool waqala sal slam xadiidku waa fi saxiix fi saxiix muslim wagayri <clears throat> wa qaala laa yugallu calayhina qalbu muslimin saddex arrimood qalbi muslim intuu ku tilmaaman yahay laguma khayaano xukmiyo ikhlaasu alcamali lilah camalka intuu alla u saafigaraynayo ruuxa muslimka haddee khaainba ma noqdo wa munaasaxatu wilaati اlamr qolyaha talada muslimiinta hay in loo khayrmiro lala taliya si fiican oo khayr wanaagsan wa luzuumu jamaacati اlmuslimiin muslimiinta in la laazimo laga bixin diintooda dariiqooda faina dacwatahum tacuudu min waraa'ihim wa hadaani xadiiثaani صaxiixan wa fi صaxiix canhu anahu qaal addiinu nasixa diintu waa talo iyo khayr mirid addiinu nasixatu addiinu nasixa qaluu liman ya rasuul allah lilahi walikitaabih walirasuuli waliamati اlmuslimiin wa caamatihim ilaahay subxaanahu wa tacaala diinkiisa iyo xuquuqdiisa waa in sida ugu wanaagsan loogu dhaqmo kitaabka ilaahay sida ugu fiican waa in loo dhaqangeliyo rasuulka sal ly slam xuquuqdiisa waa in sida ugu fiican looga soo baxo iyo taacadiisa wa min xuquuqihi fi kuli ma amar walijtinaaba can kuli maa nahaa canhu wazajar waa in laga fogaado walaimati lmuslimiin xuquuqda waa maxay nasiixada waa in la adeeco fi kuli shayin wixi aduusa macsiyo ahayn ayib waa in qawaacid la fahmo weeye kul xadiid kasta iyo daliil kastoo diinteenna ka mida oo amray bitaaca للخلائق فإنما هو مقيد في المacruuf haddaad maqasho adilale imaam yaan lagu bixin oo yaan lagu khuruujin fainamaa huwa muqayadun bicadam irtikaabihi kufran bawaaxan waa shuruud meesha taallo wey sharci ha la oofiyo biqudrati istidaacatika howlaha meesha yaallo wey caamada muslimiinta sidoo kale hati xaqay kugu leeyihin diinta in loo sheego in la gaadhsiiyo in loo naxariiso in loo dabacsanaado wain kaana xaggee dhibka jira sheekhu maadaama uu yidhi wilaayadu iyo maamulka dadka muslimiinta waa min acdam waajibaati diin waa sharci waana diin waana alow dhawaasho dhibku xaggee ka soo boday wain kaana akharu man yadkhulu fiiha dadka badankood siyaasadda gala iyo maamulka iyo talooyinka laa yaqsudu alcibaadata bidalika bu cibaado inta badan olama jeeda bu alla aad ugu dhowaatid oo ummaddan diinka ku dabaqdid ood isku keentid ood midaysid oo cadowgooda ka difaacid oo baahidooda iyo macluushooda ad wax ka qabatid ayaga aakharadooda aad ka talisid u geli maaye dana khaasu u gelahayaa iyo wataqarub bal wuxuu u gelahayaa siyaasadda maamulka limaa fi nufuusi min xubi الsharafi wاlculuw nafta bani aadamka waxaa ilaahay ku duubay oo iskaga duuban dhayba sharaf jacayl iyo sarayn inuu asagu sareeyo ayib magaciisa la sheego xataa macaasida inay ku kala hormaraan bay jecel yihin goobaha ay soomaaliya ku murmaan ee fadhi kudarka weli ma fadhiisatay nin baa hadli xuuya nin reer hebel wuxuu ahaa balaaye qabaa boqol nin buu dilay intaasuu geelu dhacay kanuu sameeyey kaas waxa ma ahayn nin reer hebelaa ah ka darra oo qoyskooda ah xataa macaasidii iyo kufriyaadkii iyo diin la-aantii somaaliya mar bay ku faantantaa waa aniga hadda hor idinka sheekay nin somaaliya la yidhi wuxuu leya weliga anugu saddex goor baan naxaabo weligaa ma naxday baa la hebelow saddex goor baan naxaabo sideedu baan goor ma naxdaa markaan alaas maqlaba iyo xabad la riday oon dhaw maxay ahayd inay hebel baa wiil u dhashay waan ka naxabo wiil allaas haddaan maqle iyo iladaas mxuu aha iyo xabad dhacdo maxay ahayd inay hebel baa gabadh keenoo gabadh la soo baxay adna ka naxabo mar saddexaadna waa naxaayo haddii allaas iyo aloos iyo xabadaan maqlay risaas buri kadibna maxay minkaan dhijay inay hebel baa geel soo dhaco geel keenay aniguna aanan keenin waan ka naxabo saddex goor naxabo adugu meelgeeda waayahay bimacnaa ma inuu ku xunyad u qaadan maya inuu asagu hawsha sabi u rabay gabar la keenay lasoo guursaday iyo geel la dhacay iyo wiil dhashay waxaaso dhan ba asagu wuxuu rabaa in asagu dhasho dadka kale ay waxba aysan helin ayib laba masale hadde inay macsiyadda muran bay leedahay kulli in oo mid muxuu aha geel lasoo dhacay iyo muxuu ahaayey iisoo maxaa iyada ii sheeg gabar loo soo baxo la masaafaystay hadde labada macsiyo wey saddexdoo macsiya noqonaya in ruux muslim wanaaggiisa laga naxo oo markuu wiil u dhasho ah soo xasad ma ah waxaasoo dhan xumaantiiba xataa isku xasdayaan oo xumaanta adugu inaad u horray buu doonaya idan ruuxu marka haddii nidaamka dowladeed iyo siyaasiga ummadda in lagu caawiyo loo qaban lahaa iyo allagu dhawaash waxbuu noqon lahaa fakamaa ana akara man yaakulu wayashribu wayankaxu laa yaqsudu lcibaadata almaxda dadka badankood wax cuna ama wax caba ama guursada ma cibaada uga jeedaan maya wahwa akligu iyo nikaaxu iyo shurbu meel waajibaati wey in aad naftaadii iyo caafimaadkaadi dar yeesho oo naftaani xoojiso noolayso saad ilahay ugu caabuddo allana ugu dhawaato ilaa gaadiidkaada weeye waa shay waajib ah wa daalika markaad raashinka cunay waslafka isla dhacayso ama aad biyaha cabayso ama aad muxuu ahaay guursan ama aad galmoon inaada yoonin baa laga yaabaa muxuu ah, alle ugu dhawo iyo cibaado waana sida haalibka ahdi bal akharu man yu-addi dadka badankood amaanaadka guta aldaahirati muuqata ka qadaa'i dayn innaas daymaha lagu leh inaad ka bixiso kale matale wamaa cindahum min amwaali mudaarabaat iyo xoolaha ad haysee mudaarabada ee nin kale uu kuu dhiba raasumaal iska leh aduguna aad ka ahayd muxuu ahay nin ku shaqeeya iyo washarikaat iyo shirkooyinka xoolahooda markaad celinayso oad xaq baxayso iyo deen baxayso xisaabtamayso kuma haysid niyada inaad cibaado gudanayso waajibku inaad iska wareejinayso in allaha yaamurukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha kuma yo iska bixi xaqu naas iska bixi waa la gutaa yaan lagu caayin baad iska leedahay laakiin wuxuu inay cibaado tahay taqarub maba dareensanidba ama qalbigaada kusoo dhici mayso inamaa yaqsudu biha amaanaadka uu celinaya deymahaas wuxuu ga qasdahaya qiyaama xurmatihi xurmadiisu inay taagnaato uusan sharaf dhicin iyo wajaahihi magaciisa cindahum cinda annaas wahiya min alwaajibaati waana waajibaat fanadiruhu kaiir falwaajibu sheekhu waa soo dejiyey itikaadu limaarati diinan wa qurbatan imaarada waa in diin laga dhigto alle loogu dhowaado yutaqarabu biha bilcamali الصaalixi fiha ilى اllah idan farqi baa udhex hunaaka farq alimaam ibn اlqayim shamsudiin ibn اljawziya aljawziya kitaabkiisa alruux loo yaqaano farqiga soddon iyo afraad ha la akhriyo alfarqu bayna xubi الri'aasati wa xubi اlimaara laba kale masalo midna waa diin iyo cibaado midna waa diin la-aan iyo mxuu ahaayey macsiyo weeye bas alfarq bayna xubi الri'aasa wa xubi اlimaara xub اlimaara waa maxay waa inaad jeclaato tacdiim awaamir illah alijtinaab cama naha allahu can ummaddu inay alla caabudo aysan caasiyin inay midoobaysa in kala tegin inay sharaf yeeto gaala iska difaacdo tacdiima awaamirlah baa sal u ah anna waxaa doonay ilahay inaad addoommo oga dhigto oo rabbi ku xidho juhdu kasta ku bixi xoolo ku bixi ku dagaalan ku algan haadaa huwa xub alimaara wa tacdiim muxuu ahaaye waana shay sharci ah wey sheekhu tuu ka hadlay sidaas wey kuma dhigin fatikhaadu ri'aasata kuma dhihin sheekhu waa iska warqabaan sheekha erdaygiisu ma og tahay ama ri'aasa waa maxay madaaruha waa tacdiimu nafsika wasacyi ilaa masaalixa wa manaaficiha farqi wey waa alikhlaas liلdaati wاlashkhaas ama xub اlimaara wa tacdiim اlimaara aw itikaada qul waa maxay waa tacdiim awaamir illah wa nawaahiih iyo alikhlaasu lilahi subxaanaه wa tacaala muxuu ahaa cabdullahi bn cubayd bn abi mulayka wadidtu anii low kuntu mamluka wa an yucbad allah waxdah waan yucbad allah waxdah waxaan jeclaan lahaa buuhi ilaahay anugu inaan addoon noqdo nin imaam qiimo badan way min a'imat almuslimiin oo taabic jaliil ah talaamidata caaisha wakhayriha idan wuxuu yihi waxaan jeclaan lahaa inaan addoon noqda biyaha dhaamiyo lagu shaqaysto laakiin ummaddu ilahay keligay cabado waxaan ruux moogto mukhlis weeye wuxuu doonayaa in dadkan ay wax noqdaan oy diinta ku dhaqmaan oo alla caabudaan oo alla ku cidhmaan asaga wixii nacfigiisa maba eegayaba amaa xubi ra'aasa kowba waxaad doobiga ku haysaa hee danahaada khaaskee masaalixdaada ninkan kalena wuxuu doobiga ku hayaa imindaarka mijarka wuxuu ku hayaa ilaahay subxaana wa tacala awaamirtiisa diintiisa farq waa kala tageen shataana bayna mushariqin wa mugharibi فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها بالعمل الصالح فإلى الله فإن التقرب إليه إلهي إن لو دواذو فيها في الإمارة بطاعته الله الله أطيع وطاعة رسوله من أفضل القربات يعني مركز نظام إسلامي يحقوا مامل أنت دستو ood hagaajiso oo juhdi ku bixiso ilaahay ay caabudaan oy diinta ku dhaqmaan oo ay walaaloobaan oo israacaan oo nabiga ka amar qaataan hadda maxaa ka fiican ayib nabigu markuu dhimanaya aroortii u dambaysa intuu daha saa u fayday iyagoo taaganoo jamaaca oo tukanaya buu nabigu intuu u bogay buu daha siday asagoo ifahay wejigiisu famaata min yowmihi dalik faraxan wey mogtahay nidaam diin oo adag intuu ka tegey buu nabiga iyagoo isdaba taagan oo tukanhaya is adeecay buu ka geeriyooy salawatu waslamu calayh yani dadku saasaa la doonaya lakin hadday naftadan kuu muuqato anugu waxaan idhi anugu waxaan sameeyey hawlaha anagii kii ree hebel taas taas diin maaha lagu kala teg baasha waa kala tagtay waa in xuuli sheekhu hadday diin tahay imaaradu oo alo loogu dhawaado oo qurbo tahay maxaa ninkii meeshan galaba u fasahadaa ninkii siyaasada ee nidaamkan silkiga gala muxuu u kharimaa dhegeysa wuxuu sheekhu ku yidhi wa inamaa fasada fiiha xaalu aktar innaas dadka badankood xaalkooda wuxuu u fasahado u kharimeen markay siyaasad galaan libtiqaa'i الri'aasati aw ilmaali biha bilimaarati faqad waana idinka sheegay kii shariifka kooxiisa ka tirsanaayo waa dhawey qolya qaraabiyin baa wacay markaasay dheheen murtad baa dadadaan isbuuc ku toobad keenin waad maqan tahay wuu soo cararda nairobi u jooga wuxuu nima haydilin waxaad yeelaysaan asigii baa ka sheekeeyey wuxuu hi haydilin waxaad yeelaysaan anigu meeshan waa laga kala xoogsanhaya xoogohaysa nimanka urursanhaya carurta baa iga biil la-aana dhib intaasu daymaa lagu leeyahay qaraamaad baan galay wax yar baan shaqshaqanhayaan i yarkaadii meeqaan ku siinaa bil isiiya bil ii qabta bishii markay kagu tiri anoo waxba isku aadismaadaan i soo wacen bu wuxuu hi waxaa la yidhi ballanta waad ka baxday saddex maalmood keliya haysata ilma ada riyaalo afli baan dhawaaqay bu laba bilood kale ligu daray laba bilood markay dhammaatay wixii aan weli aanan afka buuxsanin baan adhigo intay ku dilahan waan soo carray buu joogaad meelihuu jooga yacni dadku badankoodu waxay siyaasadda iyo nidaamka u galaan inay ka danaystaan nin walba xoogo uu ka helo laga shaqshaqdo laakiin haddii hawshu daacadnimo iyo diin ay jirto wax badan ba hagaagi lahaa waqad rawaa kacb bnu maalik radi allahu taala can inabiy annahu qaal maa di'baani jaayicaan ninkuu u sheekeeyey u sheegay qaraabad ahayn baa aniga iga sheekeeyey ayb miyaan sheegaa ninkii iga sheekeeyo <laughs> ayb ninkii ninka ay qaraabada ahaayeen soo cararay ee saddex bilood loo qabtay ninka uga sheekeeyey baa ii sheegay aniga waa nin iqo lagu kalsoon wadaado qiimo badan ayb warawaa kacb bn malik can nabiy anahu qaala maadi ibaani jaayican labayey oo baahan maysan ahaanin ursiga lagu sii daayay fii hanami cayn adhi ah biafsada mid ooga daran min xirsi ilmani mari ruuxa ku dadaalkiisa cala almaali uu ku dadaalay washarafi saraynta iyo magaca lidiini diinkiisa adhi xaynoo goosan haddii weer lagu sii daayay laba weliba laba weeroo baahan oo gaajaysan habbad ka tegi maaya libaxa dhaama libaxa dhowrna intuu tuuro buu dhiigga kenu iskaga hadh intaa carartay dabageli maayo laakiin dhurwaaga iyo weerku iyo intuu neef dhaqaaqi ka hadhi maayaan mid kasta waa dili dhowr xabo kuxun iskaga tagaya laakiin neef dhaqaaqa dabeecad xumay ka tahay neef dhaqaaqa dayn maayo waa un dabardu maanto dhan ilaa uu kulli dhammeeyo waa dhaqan xumo wey marka dhurwaagu siduu haynta ariga u baabi'iyo si ka daran baya diinta ruuxa muslimka iyo caqiidadiisa waxaa dhaawaca maalka iyo sharaf jacaylka sharafta laga hadlaya waa alculuw fi dunya wey ma aha tii diimeed lagama ah qaala tirmidiyu hada xadiiu xasanu saxiix faahbara nabigu wuxuu sheegay ana xirsa almari cala almaali wاriyaasa ruuxa dadaalku ku dadaalahaya ri'aasada iyo maalka yufsidu diinahu diinkiisu baabi'in mil wax lamida aw akar ama ka badan min ifsaadi adi'ibayn labada u baabi ama u halaagaan aljaacine baahan lizariibati اlghanam ariga xaynta ee kooxda goosanka ah wa ahbar allahu tacaala can ladiina can اladii yu'taa kitaaba bishimaali ilah wuxuu ka warramay ummaddana u sheegay si ay u cibro qaataan ruuxa qiyaame dhanka bidix laga siin doona kitaabkiisa mxua xisaabta ah annahu yaqul inuu odhan doona yaa laytanii lam uuta kitaabiya shallaytay kitaabkay maxaan las maxaa layga dayn waayey buu odhanaya maxaa kitaabka laygu dhiibay maxaa layga dayn waayey alaa calmigaa soconay walam adri aanan ogaanin maa xisaabihi xisaabta waxay tahay haddii xisaaba ma jirta meeshan waxaa weye gaalnimo baa ku qorane naarta ku tuura weeye laakiin asagaa ogaaday waxa meesha u yaalla falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wasna yaa laytaha kaanat alqaadiya geeridii horey aan soo maray tii u dambaysay ma noqota buu wuxuu leeyahay geeridii u dambaysay mxuu ahay wadkii qabtay maanaan ka soo kacin illa waa la soo nooleeyey bicsadan iyo xashran buu diidan yahay ila inciqaabya naar sugayse yaa laytaha may noqoto weeye kaanat alqaadiya kaanat almawtatu اluulaa alqaadiyatu aymuxuu aha nihaaya may noqoto maa agni canii maali amada waa naafiyo ama waa istifhaamiyadheh maalkaygu waxba iima tarin ama muxuu ii taray wixii maalin lahaa xaggeen geeyey halaka canii waxaa iga dhumay sulطaaniya ay xujati halaka ay dalla canii xujatina waa lagu fasiraa zaala canii mulkina waa lagu fasiraa wa qaala allahu tacaala awalam yasiiruu miyaysan dhex qaadin fi lada adduunyada oo fayanduruu kayfa kaana caaqibatu aladiina min qablihim war idinka horreeyey cidhibtoodii meeshay ku dambaysa maa eegtaan oo ku cibr qaataan diyaaru hamuuda wacaadin baa dhooban reer faraacina meesha lagu baabiyey baa dhooman qoom meeshuu rabbi ku helaagay baa la arkaya la maraya kaanuu waxay ahaayeen ama qoomkaasoo kaanuu ah ashadda minhum quwatan kuwa ka awood badan qira'atu ibni camir asabciya kaanuu ashadda minkum quwatan minkum la geliyo waa marka alintiqaal min mxuu ahay haybata ila wa aahaaran fi lardi xagga dhulka cimaaradiisii dhisidiisii iyo raadayn la raadeeyana ayaa idinkaa xoog badnaa awoodna ayagaa idin dheeraa xaggiisa ku dambeey marka alla gaaloobeen oo rabbi ku kufriyeen fa akhadahum allahu bidunuubihim wma kaana lahum min allahi min waaq ilaahay baa dembigooda ku isaaba ku ciaabay alla cadaabkiisa wax ka ilaalaya ma aysan helin mana heli karaan wa qaala tacaala tilka daar اlaakhira waa jana laga hadlaya midaasi waa daarti aakhira jannada ahayd allaw yaatiisa najcaluha waxaanu u yeelanu siinaa liladiina laa yuriiduuna culuwan ay dulman aw shirkan aw bagyan aw sharafan waciza tafaasiir badan baa la geliyaa alculuw huna ima shirk aw الظulm aw اlbaqي aw xub الsharaf aw اlciz inta waa lagu fasiray sarayn adduunka addoommaha laga sareeya aan doonaynin oo xadgudub ku dhahan walaa fasaada fisqi iyo diin daro wاlcaaqibaةu lilmuttaqiin cidhibta dambe dadka alla ka cabsadaa iskale maalmaha laga reeyo maalmaha la jebiyo gobi way liicdaaya ma jabto soomaali xikamkeedu horu ahaa ninka gobka akhyaarkaa marma inuu liico laga yaabaa oo xogo kufo oo turanturado laakiin baf ma yidhaahdo ayb waad baahan tahay bakti looma cuno haddaad dhiman dherarka waa layska duwaa hawlo badanoo qawaacid waxay lahaayeen gobnimo iyo cize ay ku dhehan tahay laakiin hadda tii waa baabada waxaa ka dambaysay maslaxada maqari baa lagu seexdaa daksidantiiba qurun oogu jiraa meel isha laga le hadaad tagto isha labadaa la istiraa hawlo badan oo marka waa xikam iyo amhaal inhisaamiya toorana waa maxay waa xikam wa amhaal almuqaawama waljihaad weeye ayib wa farqun bayna ahli jihaadi wالtawxiid wa bayna ahli jahalati wاsaliid faالnaasu arbacatu aqsaam dadku waa afar qaybood aayaddan buu sheekhu waa tafsir aad qaybadan taxyiilka aayaddaani nin walo muslim inuu fiiriyo waa muhiim jiddan wey tilka daar alaakhira buu sheekhu afar xala ka saaray faannaasu arbacatu aqsaam dadku bini aadamka ee muslimiinta afar qaybood weeye insaanko dhan bay cafwan insaanko dhan afar qaybood qawmun qoli yuriiduuna waxay doonayaan alculuwa cala annaasi walfasaada fi lard dad waxay doonayaan adduunka inay iyagu u sarreeyaan xaggana fasaad iyo xumaan ay ka shaqeeyaan wahwa macصiyaة الlahi tacaalى waa ilah la caasiy wax laga hadlahayo wa haؤulaaءi hum اlmuluku wالru'asaaء اlmufsiduun kuwa laga hadlaya noocaasana waa muluugta iyo ru'asada mufsidiinta ah ka fircawna wa xisbihi sida fircawn iyo xisbigiisi yaعni fircawn muxuu rabay min xayثu اlmulki wالri'aasa wالsulطة an takuna lahu kalimaة اlculya sidoo kale muxuu ka shaqaynaya shirki iyo gaalimo iyo diin daro yufsid fi اlardi fisqan wa shirkan wmaca dalika wuxuu rabaa kalimat اlculya alkalima alakhiira inuu yeesho muxuu ahay fircawn wa kabush wa barack obama iyo wixii lamid ah vito xaqu naqdi vito baan leenahay alkalima alculya lidunya alculu fi ardi ayagaa diyaar u ah maxay ka shaqeeyaan oo kale fasaad zino shirki khamro umad la baabiyo diin lala dagaalamo wa haaulaai sharu اlkhalqi waxay isku darsadeen aلsulطة iyo muxuu ahaayey alifsaad fi اlard وqال الله تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين طيب علا iyo waxaa la kala qaaday inahu kana min mufsidiin soo ma aragtay tafsiirka muhim jiddan wey fircawn calaa fi lard daga wa kabar wastakbar wa jacala ahlaha shiican dadkeedii qaybuu ka dhigay wuu qaybiyey firaq dadku inay qaybsamaan oo kooxa laga dhigo waa dulli wey ummaddii yaraydo soomaaliyeed horaan ba saddexda ahayd dad maxaa laga dhigay imise maraysa jigjigaland haye hargeysaland boosaasaland mise galkacyaland wey boosaasaland mise garowaland bay ahayd bash aan qarabin garowaland haye maxaa ku xigay lix mitrland lix mitrland baa kuyaa ku xigtay lix mitrland soo ma taqaanaan hawlihii shariifka ayib intii baa lasii kala wadaa waxaa ku dambeysay galmudug laan baa u dambeysay iyo muxuu ahaayey dhusamer dhusamerebland dad haddii la qayba u dhamaatay sheekh mar hadduu cadowgaada ku taqsiimiyo oo ku qaybiyo ayib taba الribaaxu ida اجtamacna takasuran mxuu ahaa waida اftaraqna takasarad axada haddii warmaha laisku geeyo saa laiskugu duuba lama jebin karo haddii laakiin wara waran loo qaado lowgaad udhigi qac saas wey intii la midaysnaa waxbaa la ahaa halasii qaybiyo taftiit اlmufatat wa taqsiim اlmuqasam wa tajzi'at اlmujaza wa taqsiim maa laa yanqasim sii qaybi weligeed yani wakaas meeshay gaala isu imanayso oo maraykan konton iyo meeqa sted ba ahaa meeqa gobol laba mise saddex konton iyo labaa isku tagtay reer yurub labaatan iyo shan ba hadda sii marhayaan toddoba may gaadheen labaatan iyo sii marahayaan intaa waa ayagu waa midoobahayaan islaamka maxaa lagu wadaa laakiin sacuudiba saddex in loo qaybiyo suudaan afar laga dhigo masar saddex loo kala jebiyo ciraaq loo kala jebiyo afar isla turkiya loo kala gooyo labo waxaas hadda socda soomaaliya warkiis shan iyo toban in laga dhigo duwaylaad laga xukumo addis ababa hada hu fasaadka etoobiya ay ku hayso iyo faragelinta jawaasiis sirdoon kharibaad ay ku hayso muxuu ahaay xamar iyo koonfur ay ku hayso mid ka daran bay puntland somalilan ku haysaa awood iyo cadaadis iyo dabdarro aysan ka wadan meeshay toos u xukunto ee muxuu ah somaali galbeeda bay puntland somaliland ka waddaa hadda kor waxaan eega ayi nidaam kasta oo soomaaliyada istagaa la dumiyo waa iga diideen laga bilaabo maxaan ku rahday lixda mitira shariif ku wareegeysan ilaa jigjiga ayi maamul kasta oo soomaaliya leedahay in la baabiya yaa diini ah ilaa kitaabka rabbi laga amar qaadanayo ayi nidaam kasta oo wadaado dhisteen ama qabaa'il oon kitaabka rabbiga aan ka amar qaadin hala dumiyo furaqdan iyo mxuu ahay mxuu ahaaye duwaylaadkan iyo maamul goboleedyahan waxaaba kasii daran boqolya dhulbaanta dhulbaanto ah baa iyagana kusi dhawaaqay xagge u socdaan waa yahay horaba nafta noo keeno xaafin haysayba intii meelka horeba hartay meesha ay dhudhoween baaba naftu naftu noo keentay ku labaad bay kusii dhawaaqay nidaam kasta oo soomaaliya lagaga dhawaaqo oo maamul goboleeda waxaan fasadayn kordhin maayo wuxuuna u shaqayn lisaalixi amriika wa ethoobiya iyo cadowga ummadda muslimiinta soomaaliyeed wax la og yahay weeye kama hadlayna annagu aandimada cashaa'iriga qabiilaha ugaas la magacaabo iyo suldaan la dhiso iyo boqor la magacaabo iyo garaq annagu kama hadlayno waxaanu ka hadlayna waxaa weeye andimada dawliga ah ee iqliimiga ah ee gobollaha somaliya laga samaynayo maa hiya ilaa fasaad fasaad maxdi ah weeye waana tansab fii saalix america wa ethoobiya cadowga ummadda muslimiinta somalia bayna taageeraysaa wadaaduhu aya nadaam inuusan istaagin fara dheer farol waxba inuusan hagaagin weeye muxuu ahaay kii gudubiirsa warkii magaciisi riyaalo kaahin un waxba u soconin weeye doqonkii inay leeyahay waa inaan waxba loo suuragelinin waxaaso dhan waa in cagta la mariyo soomaaliya say baaba u tahay ee muslimiintu iskaga shaqaysanayaan xoolaha u dhaqan hayaan waa in calan ilahi laga dulqutamiyo wey haddii kale waa inay maalinkay nadaam yar xoogaysto oo east africa ah waa maalinkay kuu dhammaatay tawxiidna socon maayo mihaal yaroo basiid ah qaranka soomaaliya markuu burburay dhib badan ba umaddaha kala kulanto rafaad badan baa naga soo gaadhay gabdhahaanaga qaxoodiga ilaa jili bay tageen afrikaanka madmadooda gaalada ee noobiyiinta ee john garan kuwiisa ayaa gabdhihii soomaalida muslimaadka xoog ku haysta maxaabiis yaman gabdhaha soomaalida ayagoo qooliysa guryaha lagu xidho habeenkan la fuulaan ku aqaanay si kastaan u baabaanay badda libiya udhexaysay caalam curabi eh, eh, baan ku halaagsanay baaba badan baan kala kulanay jabki burburka soomaaliya hase nocaas ahaatee masalatu tawxiid wa dacwatu ila tawxiid way ka faa'iday halkaasaana yaan lagu dheganaa kitaabta rasaal yartay muxuu ahayy tawxiidka jasuura la soo marin jiray kontanradho waaweyn oo kitaabtii tawxiidka ayaa marka la qaxay somalia burta loogu tegay xeebihii iyo dekrihii soomaaliya waana la dagaalamahaya gabdhaha muslimaadkaa si loo ceebeeyo y kuwa zawaanida intii lasoo kaxaysto masaajida hortooda la keeno baa lagula ballama jir markaas bananka lagu fuulaa ayagoo zawaanidoodii iyo eh, u galmoonhaya oo ka sinaysanaya ee antii lasoo sawira idaacada lasoo gelin jiray oo shacabka lagu cayban jiray qaab kastaa loola dagaalama dacwa tawxiid fi sharqi afriqiya burburka soomaaliya way ka faa'iida weyna guulaysatay meel kastay hadda dacwadu gashay in cajal loo geeyo nin risaas loogu geeyo nin shil loo raaciyo nin kasta u tagtay daynu ka faaidno ah, nidaamkan maanta dawligaa ah ama iqliimigaa ah wuxuu u shaqeeyaa lisaalix america abayta am shita aya nidaam kastoo noocaasana wanuusan istaagin waa inaad ku dadaasho anlaa taquuma lahu qaa'ima ilaa xataa yasuuda xukm ullaahi fi alard ilaa kitaabku shaqeeyo oo bukhaariya muslim laga amar qaato oo ummaddu ilahay darti u walaaloodo oo diinka isku raacdo ama hadi اlanظima waxay sii tarkhiisinaysaa oy sii xoojin ummadda kala qaybsankeedii baabaeedii burburkeedii in gaal ay u nacamlayso dacas ay noqdaan dabadhilif macaan jecel dabadhaq ay noqdaan waaa la ogyahay wayta shekh yaa baabiye ururaha ka dagaalaman somaaliya galbeed yaa baabi'iyey ma axmaaraa baabisay etoobiya mise kuwa soomaalida sheeganaya oo gobolka sheeganaya baabi'iyey ethoobia hadda waxay samaysay ciidan loo la yihahdo mxuu ahaa liu bolis liu bolis lix kun oo askari wey oo soomaali miida oo weliba reer somaali galbeeda oo nin kale usan ku jirin loo diyaariyey una tababaran mushaarna ku qaatay xidiga xataa lagu siiyo inay la dagaalamaan wadaadaha ka dagaalama somali galbeed iyo ururkan qowmiga calmaaniga shaydaanka ah ee qoyskaa ka dhashay intuba la baabi'iya yani nafsa shay wey kuwan kale maxaa laga diyarinaya soomaaliya kenya waxaa lagu diyaarinaya etoobiya soomaaliya maxaa lagu diyaarinaya ciidamo inta xuduud ay la leedahay etoobiya iyo inta kenya somaliya la leedahay xuduud oo dhan ba oo ka dagaalama waxaasoo dhan waa la wadaa ayaa nidaam inuu istaaga iska ilaali dagaalo doqona geesa waawen la xaadir maslaxa ku jirta maxaa maslaxa ku jirta aya maslaxa maslaxa aqoon baad ahayn moogta qaala allahu tabaaraka wata warawaa muslim cafwan wajacala ahlaha wuxuu ka dhigaya shiican kooxuu ka dhiga tawaa'if firaq yastadcifu taa'ifata minhum koox ka mid ah wuu daciifsan wuu baabi wuu dulay yudabixu fasaadka waaka yudabixu abnaa'ahum wiilashoodu layn oo gurhaya ulunka u gudum wada saxiinisaan dumarkana waa dayn si ay u shaqeeyaan beeraha u falaan oy raashin ku karen carruurtana u qaadaan inahu kana min almufsidiin warawaa muslim fii saxiixih can ibni mascuudin qaala qaala rasuul laa yadkhulu ljannata man kana fii qalbi midqaalu darati min kibr laa yadkhulu janata man kaana fii qalbi mihqaal darati min kibr nin kastoo qalbigiisa wax yaroo kibir uu ku jira janno geli maayo maxaa yeele fiihi istikbaar baa ku jira walaa يدخل janata man kana fii qalbihi daratu min iimaan iimaan yaroo tawaaduca iyo dhaba ninka laga helayna naar ku waari maayo in sha allah faqala rajul ya rasul inii uxibu an yakuuna hawbii xasanan wa naclii xasana afa min alkibri daaka nabi allah waxaan jeclahay maradaydu inay quruxsanaato oo kabtaydu wanaagsanaato ma kibir baa midaasi qaala laa alkibru waa maxay bataru lxaqi xaqa oo la diido weeye iyo wakamdu nnaasi dadkoo la jaxduhu wakamdu الnaasi ixtiqaaruhum wasdiraa'uhum ixtiqaaruhum dadka in la xaqiro wasdiraahum la quursado oo la daraabo fahada xaalu man yuriidu اlculuwa fi ladi wاlfasaad sharu khalqi اllahi wa kuwaas kooxda labaad ee aayadda soo galay qaybtada cayda soo galay aladiina yuriiduuna alfasaada bilaa culuwi fasaad iyo xumaan buu doonaya lakiin inuu sareeyo oo asagoo adduunka ka taliyo oo kelimada sare yeesha ma doonayo kasuraaqi wاlmujrimiina min siflat الnaas aw min safilati الnaas wa naxwihim iyo wixii lamid a suraaqu tuugto iyo qolyaha mujrimiinta ah ma inay u sarreeyaan ba adunka maya ma rabaan maamul iyo sulto iyo talema doonayaan muxuu dooni keliya inuu uxuun xado xoogu lacaga inuu helo wuxuu khamar ku cabo wuxuu muxuua maanta ku tunto wuxuu caawa ku cidgalo tuugniman buu wadaa shilin buu raadinaya iyo fasaad bikadi nadir ninkuu ka helo ama muslim ha ka dhaco ama gaal ha ka dhaco wuxuu hado un marka fasaad unbuu doonhayaa mooyan saltano iyo muxuu ahaya sarrayn iyo kursi iyo talo iyo ra'aaso iyo maarmid ma wuxuu asla ku jiraa walaal fasaadan buu galay shaydaan kale wey wahaalid <clears throat> safiiratu nas dadka kuwa liita wey oo ku dhulka yaalla kuwa liitaa safiirla yada athaalid yuriiduuna alculuwa bilaa fasaad waa wadaadihii kuwaan wadaadihii wey badan tahay siyaasiintaas sheega khaardoon yihiin bay ku badan tahay nin waliba oo doonayo ummaddu inuu asaga u sarreeyo laakiin fasaad ma doonayo wuxuu rabaa ummaddu inay khayrku asna u sarreeyo dacwatu nawriba ku socota way fiicanta anaa bilaabay aniga maasha allah gobolka nadaam fiican baa ka jira annagaa ka shaqaynay shay kastoo wanaaga inuu asagu tunka saarta doonayo hebel waa fiican yahay dacwo fiican buu wadaa waxaa ma yaqaana jaahil wey waadhaweyd waxu lalaq baynu iskuga aadinay annagaa yar habaynay ummadda celceli baan ku nena meelahaas yar celceli wixii waaweyn annaga noo soo gud ayu wanaag kasta asaga afku udhiganhaya waa hawlihii wadaadaha wey sheekhu uu sheegi doona insha allahu tacaala wاhaaliثu yuriiduuna alculuwa sarrayn bay doonhayaan iyo gacanta sar asagu inuu yeesho laakiin bilaa fasad ummadda inu fasaad ma rabo ninka wadaadka asagu wuxuu rabaa magac kasta inuu qaato lakin ma doon ummad inu fasaad ma doonayo inay khamro iyo zina iyo balaaya ku dhacaan iyo shirki ma rabo ummaddu inay kharibato ma doonayo lakin muxuu rabaa wanaag kasta asaga ilayhi iloo tiiriyo kladiina cindahum diinun soomart sidoo kale xogow diinta leh yuriiduuna waxay doonahay an yacluu bihi bidiini calaa hayrihi min annaas xooga aqoonta uu leeya iyo fiqiga iyo fahamku diinta fahmay wuxuu rabaa inuu kugu rigaysto harwsi harwsi bu nafta kaaga qaadaya war ba halkaan igu baadhays iga daaya nafta igu keen aday ku anfacaysaay awlihi shaxaadi wey shaxaadi mogtahay waxuu ka sheekeeyey waagu jaamacadda ka soo baxay oo soomaaliya yimid marka oday asaga adeerkay qaraabo ahaaye baa soo kaxeeye ku faantami jiray wiilkan sheekh baa layadaa waa khariij min jaamacat alislaamiya maa allah n marka ninna marti qaada ninna soo dhaweeye ninkana sameeye dad odaygu ibuurajin jiray buu ugu faani jiray xaggagee xaggagee ku weliimayso ku muxuu ahaaye xasumaad baan ka bixi weyn waagii dambe oday xawaadlo cali madaxweyneha waa reer badan ma og tahay ninkaasaa iga jabiyey buuri laakiin hadalkiis markaan dib u fiiriyey hadal odaygu run buu sheegay buuri odayga waa soo kaxi odayga hor meesha fadhiyu ninkaan nin hebel weeye nin dhallinyaraa ah weeye waana sheekha soo baxay waa khariibin jaamacati kada haddii la soco asagay anfacaysaa buuri <laughs> war isku naxayba dareenba waan xalaaqay buuri illa hawlaan bartaya ma ahayne in lay soo dhaweeyo la istaago muxuu ahay lay marti qaado oo baan aqaanay buuri odayga wuxuu ihi asagay anfacaysa ee idhaafi wiilka aniga ugu <laughs> waa runtii buuri anagay anfacaysaa laakiin markaan dib u fikaray ayib marka waxaan uga jeedaa muhiimaddu waxaa wey dadku waxay jecel yihiin kaadda magta wax ma qarin jirin ninka odaygaasa ugu daadiyey waa dhibay almuhim dadku waxay doonayaan waa kastoo wanaaga in loo tiiriyo laakiin ummaddu inay fasahaada ma doonayo kaladiina cindahum diinun yuriiduuna an yacluu bihi calaa gayrihim min annaas wa akharu fi lmutacalliqati binawcin min alcilmi aw nawcin min alwarci soomaalta xub alculuw wa alab alculuw bilaa fasaad wa ifsaad wuxuu ku badan yahay oo laga helaa cubaada iyo culummada ubaady ilaa somaaliya laba dameero xasada la soo raray jahanamo ayaa laba dameero xasad laga soo raray dheen laba dameero xasadoo raran dameer haweenkii baa dejistay dameerna culummadaa dejitaa layidhi dameer xasad ah adduunka ilahi wadaadda ugu xasaddan waa la ogyahay sheekh ta waxa la yaqaano wey xasadka ku jiraay cidna kuma jiro maxay isku xasadayaan xasadku ma inu ummadda fasaadaan maya masaladan weeye alculuw calaa hayrihi ayib way iskugu faantami jireen midda wuxuu yihi alfaafau lii wa ana sayid lbayc soomaali facaliya farad anaa waqaana bu uhi kitaabka beyce minhaajna aman baa akriyi kara dad kale ma akriyi karaan waxaa lagu faantami jiray ninku fiqiga rubca beyce minhaajka rubc dhib badan weeye haddaad meel saarto facaalo iyo faraa'id sarfiga iyo xoogu faraa'idkana aad fahanto baaldhor baad gashanaysa sankaa taagida si nin muraayad barado marka muraayad loo gey sanka taagay o kale ma taagaysa yani waa hawl dhib badan hawshaasi aad bay dhib badan tahay ikhlaaska yaa ka badbaaday aayadda saddexdaaba daadkaa qaaday waxaa ka badbaaday wa ama alqismu الraabic tilka daaru اlaakhira najcaluha liladiina laa yuriiduuna culuwa walaa fasaada intaaba waa baxeen saddex kooxood baa ku jabay wاlcaaqibaة lilmutaqiin waa kana fahum اlqism الraabic fahum ahlu اljanة wa ama alqism الraabic fahum ahlu اljanة aladiina laa yuriiduuna culuwa fi اlardi walaa fasaada maca anahum weliba iyadoo la qabo qad yakuuna aclى min gayrihim yani waxay iska imanaya mogtahay sheekh wuxuu waa iska iman adugu bal ikhlaas ku dadaal ummaddan daacad u noqo ilaahay ka cabso waxaan magac iyo sarrayn ha doonin fisadna ka talinin ilahay baa ku sarfiba ku cisaynaya kamaa qaala tacaala walaa tahima daciifina walaa taxduru hababaharina waantum alaclown idinkaaba sarreeya aakhir iyo abaddanba in kuntum muminiin wa qaala tacaala falaa tahinu ha daciifina layidhi lilacdaa wa tadcu markaa u yeedhaan walaa tadcu ila salmi wa fi qira'a mutawaatira ila silmi almuhaadana wasulx وأنتم والله معكم ولا يتركم أعمالكم وقال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فكم ممن يريد العلو بغانا ننصرين دون أيه ولا يزيده ذلك إلا سفولا سرينت دونها يوحان أن خسارهين يدعد وحين كقادم هاي يهو صبح وكم ممن جعل من ال... جعل من الأعلين بغانا نروح لغاية لذلك سرسرية إلهي مقعد whuwa laa yuriidu اlculw wala fasaad lakiin asal baan doonayna fasaad iyo sarayn ilahay baa ku sharfahaya aduu hawsha iska hagaaji ilahay baa ku wada haye qabuulka allah ku siin magaca allah ku siin laakiin adugu marka hore baa u qasnin hawshaas wakti ha iskaga bixini diintan ha iskaga fasaadin maxay saa ku noqotay wadalika liana iraadat alculuwi cala alkhalqi dulmun inaad u qasido doonto ummadda inaad ka saramarto oo nin walbaba hoostooda uu ka sheekeeyo oo laga hoos maro waa dulmin lilkhalaa'iq liana annaasa min jinsin waaxidin dadku waa hal jinsi isku mid weeye fa iraadat اlinsaani ruuxoo insaankoo damcood jeclaa oo dalba an yakuuna huwa alaclaa inuu asaguu sarreeyo wa nadiiruhu taxta ninka asaga lamidkii dhigaalkiisana uu hoos maro dulmun lahu xadgudub weeye yani waa qaacida ijtimaaciya lagu siinaya intayn diinba gaarinba qaacida ijtimaaciya lagu siinaya la soco hawsha iyada uma maca anahu dulmun ayadoo weliba dulmi tahay dadku maxay samaynayaan markay ku dareemaan inaad isla weyn tahay oo nin kastaba adduun inaad hoos aa geyso way ku fahmayaan dadku way kula culooba dhegeyso inaga da isagaa iska dhamaanle kibraani weeye waa waa muxuu ahaye fataalo weeye nin isfaana weeye nin isfaana maxay dhan somalia riis nugta dhaanta aa kuu dhamaatay waa kaa farxanhaya faannaasu yubkiduuna man yakunu kadalika dadku waa nacib yihiinoo waa la coloobahayaan ninka noocaasa wa waa colaysanayaan liana alcaadila minhum ninka caadilkaee dadka ka tirsan min annaas weeye maa yuxibu ma jeclo an yakuuna maqhuuran linadiiri ruux bini aadama caadil wax garanaya oo jecla hayrkii inuu dulaysto oo hayrkii uu gumaysto ma jiraan wa hayruulcaadil ninkaan caadilkaayna oo minhu min annaas yu'thir wuxuu door bilhayaa an yakuuna huwa alqaahir ninka xataa wadaadkay fiicnaa ma doonayna ka sara martad sheekh wad ka sarrayso kii asagoo xumaana asagaa wuxuu doon uma doon rabaystaba famuruudu اlculuwi fasadat calayhi diinuhu ninka saraynta doonayaay iyo sharafka iyo isla saraynta ri'aasada diinkiisi fasaaday wa dunyaahu muxuu ku fasaaday bidulmi الnaasi dadku uu dulminayo iyo wamucaadaatihim lidalik iyo colaynta kay la culooben arrinka asaga ah fayaxtaaju wuxuu u baahan marka geeska la geliyo oo dadku intay fahmaan lala culoobo wuxuu u baahan lidaalika ilaa acwaanihi buu u taageerayaal iyo nacamlayn ay koolba kusba soo kaxaysan difaaca oo wixiisa u suura oo dowladdiisa u hirgeliya yadfacuuna difaaco la dagaalama acdaahu nin ragga isaga wax ku haystay walacwaanu acwaantii ka warran maxay ku qaban taageerayaashii iyo shacabkii labturkooda culaab kala ah fi lxaqiiqati acdaau lahu aday col kugu yiib intaad la joogtay ku nacamlayn oo ku ammaam ka dhaqaado haan wey alla doqonsana weligii doqon iskala weyn ma arag waa doqon dabbaal ah ilkaha kor unba xaaraantinimeeyey laakiin waa isla weyn yahayba waa ku xaman hadhow ma yaa amiir soo dhowo maasha alla istaag waa la booyi biyaha la shubi waa tagtay waa lagu xaabinhaya adun baa marku meesha ku baaba'ahaya sheekhu xogto dhan ba kusiinhaya inamaa yuciinuunahu waxay u kaalmaynayaan ninkaasi limaa yanaanuunahu min ahwaa'ihim shahawaadka iyo shubahaadkay ka helaya in xoogahoo maalka helayan bay ku daba taagan yihin shilin maalinka kaa kugu kacahaya shariifka hadda maxaa haysta kii meel u dhiibay marku xooga waa ku kacahaya mid baxa mid wadaadaha u gala mid booda mid xoogu la dhaqaaqa wadaadihii waa isxaabinaya sheekh xasan wuxuu ku dhacday toddoba boqol oo kuma mar cagta laga mariyey sheekh xasan daahir nimanuu meesha keensado wadaadamoodahay toddoba boqol oo kuma doolar ba cagta ku dhuftay markaasay suudaan la galeen orod baa ku maray ayagoo sabalaga gaaban qabo ciyaalsi iska dhigay adduunka galeen lama hayo xagee ugu dambeeyey dadkan sheekh musiibo wey dadkan in badan oo kama nin kasta maslaxadiisu dhowran haya aduu marka hore la socotay hawlaha hadi فلهذا كان من طلب الرئاسة إليه أحمق جاهلا فلهذا كان من طلب الرئاسة نينك الرئاسة راذية إليه نينكاس أحمق دقن بنغنها يا جاهلة وإنما المطلوب منها ما يدفع به الإنسان من طلب الرئاسة إليه نينك أصغر الرئاسة هذه يعلو إن أصغر سريه أو رئيس نقضه أو أصغر حاكم نقضه لنفسه راذية أحمق جاهلا بأهنا يا ودقن هذه نينكاس دبالوي والرئاسة لما راذية ومدان دين يضعني ما له راذية إيه معك سين دوني ولا تكسوها وشاس وإنما المطلوب ra'aasaya imaara waxaa laga raadiyaa maa yadfacu bihi اlinsaanu canhu darara fii diinihi wa waxaa diintaada iyo addunyada dhibka kaga difaacda raadi ood gobnimadaada iyo diinkaada ku ilaashato laakiin muxuu ahaay ummaddana u taliso adugu aad ka sarrayso ood xukunto oon kelimadaada kelimadaan ka ahayn tahay waa lagu caayi odayg inasaad bara geeriyooday qolyihii la shaqaynay hadda amminkan waa qolyada cala ka hadlay waxaan soo etoobiya la qaban weynay oon soomaali gabeed la xoreyn weynay sad barra wuxuu rabay ninaan asaa ka inus magac yeelanin somalia qolya bibiisa la taaga galaal iyo mxuu ahay cabdullahi yuusuf iyo somalia niman saaran oo cunaya isagii laysdayn maayo sheekh kuwii aad aduu soo saartay wax siisay eed wax ka dhigtay ba hadhow kaa fara xalan intay kugu hoos nool yihiin unbay xoogu kicisa hayaan laakiin hadday hawsha hawl diineed tahay waa la kala dambayn ilahay baana maaqaanay marka kaasin wa huwa fi lxaqiiqati dafcu culuwi hayrihi canhu bilbaail markaad aad imaarada aad ilaahay ugu khidmaynayso diinka ugu adeegayso xaqiiqadeeda culuwi ra'aasan midna ma ahee waa dafcu culuwi hayrihi canhu bilbaail dadka baail iyo xaqdarro kaaga saramari lahaa ee ku duulaysan laba iskaga difaacaysa laa iraadata minhu culuwan calaa hayrihi dowlad laak asagu doonaya hayrki inu ka adkaado ama ka saramara ma ah ilaa maa yusama ilaa yusama ilaa biriyaasa xoguhu saqad baa meesha ku jira cibaarahan saxnayn baa meesha ku qoran ma aqaana marka macnaheedu de w mar haduu goan yahay lama aqriyi karo xaraf jaban jinina ma kicin kara somalia wa ama man dakhala fiihi diyaanatan ninkii diin iyo alla kacabsi u gala maamulka iyo talooyinka kamaa yadkhulu الrajulu fi اljihaadi baadilan nafsahu wa maalah siduu ninku isu biimeeye jihaadka u taga asagoo maalkiisa iyo naftiisaba dhiibaaya fahada huwa aladii yucaddu اctiqaaduhu iimaana bih midkaas waa midka lagu tirinayo rumaynta la rumay inay iimaaniya la dhibasho tahay bimacnaa war jihaadka iyo maxaa u tagtaa ood maalkaada iyo naftaada ugu bixisaa waa wixii u khatarsanaa baad dhiibaysaay oo naftaada ku ka tahay diintii baad difaacaysaa ninka imaaro iyo maamul islaam u dhex galo ummadaada anfacdi waxna u qabatid allana ugu dhawaataada ninka waa qiimo badan yahay waxaa kaloo haddana ku jira meesha adfacu maa fiiha min alfitnati fi diini ila man casama allahu wاlmadaratu fi dunya ila liman ayadahu اllahu tacala waa cibaaro kaloo ayaduna khaldan wey yaa saqad baa ku jira walaa budda fi اlcaqli wاddiin anoo kale unbaatiin baa waaas dima qoraba anuba mesha kaliga ordahay walaa budda fi lcaqli waddiini aynu soo degno oo sheekhu haddaad u xidcaraysay oo tiri sarrayn ma lama ogolo oo kale lama ogolo maha layska fadhiyo fawdah la noqdaa maya iga dhegaysaba kuuri ayadoo sidaa tahay waa shay fidria ilaahay basharkana uu geliy in la sarreeyo hani iyo faqiir baa raabi abuuray xur iyo raqiiq baa la abuuray marid iyo saxiix iyo saliim baa jira caaqil iyo dabaal baa jira dadkoo kale caalim iyo jaahil baa jira ummaddaani insaanka way kala saraysaa qasab wey haddii fara siman laga dhigo adduunku mau soconhayo faraha ma ilahay siminba oo ilkaha la simin dadku ma sinno oo in la kala sarreeya waa shay iska fidri laakiin adoo hau weeye sarraynta adigu jooji ayib an yakuuna bacduhum fawqa bacdin waa shay qasaba caqlan wa diinan kama qad bayannaahu kama ana aljasada laa yasluxu ila bira'sin madaxu madax la'aan jirku madax la'aan ma socdo meel u muxuu ahaay wax la taato madax baa u sarreeya wey ruuxu wuxuu taabto dhinaciisa u koreeya idan jidhkaadoo dhan ee aad madaxaa kow ka ah oo u sarreeya ummadduna madax bay u baahantay talis faqaala tacaala wahuwa aladii jacalakum khalaa'ifa alardi alla waa allaha idinka dhigay adduunka khaliifahoodii khalaa'ifa jamcu khaliifa wa rafaca bacdakum fowqa bacdi mid barhkiin barhka ka saramariyey darajaatin darajooyin baa liyabluwakum fi aataakum rabbi suu idinku imtixaano wuxuu idin siiy cilman caqlan diyaano caafimaad hanti hani iyo faqri saad u abaalnaqdo eed u shukrido eed u mahadnadaa la eegahaya ayib ibtilaaga waxaa ka dalan inay muuqato wax lagugu ciqaabi lahaa ama lagugu habaabin lahaa ilahay laakin waa ogyahay waxaa tashaadaba meel bay ku qorantay xogtada waa lahaya hase yeeshee althawaab waalciqaab laa yatacalaqaani bicilmi اllahi subxaanaه wa tacaala inamaa yatacalaqaani bima yadharu min afcaali اlcabdi macsiyatan wa طaacatan taasaa laga rabaa wa tacaala naxnu qasamna ahum yaqsimuuna raxmata rabbika lyl nubuwadii barsaamagaa qaybinhaya ayib inay nubuwo qayba iskaba joojiye adduunyadiiba ay ku kala fadibadan yihiin iyo mxuu xoololn nubuwadan annaga cidan doona siin kara naxnu qasamna baynahum maciishatahum noloshadan u qaybinay fi lxayaati warafacnaa bacduhum fawqa bacdi darajaatin liyattakhida bacduhum bacdan sikhriyan aw sukhriya qiraa'ataan inayna barkood barkale ay ka dhigtaan waxay yasaar ama ay ku shaqaysadaan khadam ah oo khadam ah falidalika jaءat الshariicatu bijacli الsulطaani wاlmaali fi sabiili اllahi tacala sharcigan muxuu la yimid awoodda malatari iyo magaca iyo sharabta iyo maalka intuba ilahay diinkiisa in lagu shaqeeyo wixii kana la joojiyo cawnan buu rabbi ka dhigay kaalmo iyo taageero calaa diin illah hadday noqon weydo sooma waa dhammaatay ina anzla almaala liiqaamati الsalaati wa iqaami zaka wa iitaa'i zaka xadiid xasan ah oo qudsiana wuxuu yihi ilahi wuxuu leeyahay maalka iyo adduunyada waxaanu u keennay in salaada lagu tukado zakada lagu bixiyo alla loogu dhowaado haddii hawsha aad ka soo bixi weydo waa lagaa wareejinaya waa lagugu imtixaani faida kana almaqsuudu bالsulطaani wاlmaali huwa الtaqarubu ilى اllahi waiqaamaةu diinihi wainfaaqu dalika fi sabi kana dalika salaaxu diin wadunya u fiirso meesha wax ka xaajadu ay ka qurantay waa qawaacid aan la khilaafay fa ida kana almaqsuud weli miyan wada socna mise weli waad maqantihin faida kana almaqsuudu bisulطaan awoodda iyo dowladeed somalia mogta dowlad bay ku waaratay mogta oo dowladay doonaysaan wain kaana taaquutiyatan calmaaniya kufriya dimuqraadiya shirkiya ishtiraakiya shuuciya muxuu ahay mulxida kulli waa iska rabaan ma rabna waxaan kitabka rabbi nugu xukumayna dooyi mayno ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu qadaray inuu abuuray oo keenay wiil yarar soomaaliyeed oo hadda mabda u dagaalamahaya kasoo tega mashruuci qabiilka iyo qabiyaaladii reer hebel iyo goofofka laisku leyn jiray lagu kala teg african madow oo kasoo horculeyey east africa iyo central africa iyo west africa kasoo horculeyey iyo philibiin dhayara iyo china iyo muxuu ahay carab iyo soomaali baa isdhex diin allayna difaacahayaan mashru foortu socon weyday mashruucina dhaqaaqi waa socon mahayo kuwaasaa wadanka u dambeyn insha allahu tacaala waxaa wada o dhan waxaa weeya carbaj zubaaladaa la gelaya nufayaat lagu darahaya waa iska tegaysa tii carta meeshaad martaad maraysaan tii doofaanray xaggee ku dambaysay doofaanray carte wixii ka soo horreeyey mxuah soodareeteeda awey ee lagu lugooyey qolyihii mxuu ahayy daaroodka u badnaa xaggee ku dambeeyey wixi o dhan lagu kala teg tii labaatan iyo kow sano ordaysa xaggee ku dambeysay lakula socon weyday waxaan kitaabka rabbiga ahayn socon maayo ayagana waxaan kula talanaynaa nidaam aan islaami baxti ahayn inaan la yeelin inta la kari karo Mhm. weli almaani aan lagu haysanin wadanka oo ka talinaya oo keliga ku e, amartaaglaynaya oo loo dabaaldegayo oo noolow siya lagu hayo oo labaatan iyo ko wato baad maraysaan oo gabdh miyaad haysaan e, hal sanana siiya waxba maana qabsanin goofiyo xamaraan joognay si fiican بسم الله يا ولي استغن مايا كوب متى كلمة حيث بيان إني إسام تلقى الربعي مد والبحوي البابور عادية هي قبرت سنة كليسة والله صعدها هاي هو أنا هذا نوار ما أنت ورنا قوتي نصر إني لهي نوكا نومية بقولك عندك مايا مسألة كلي أنا نقول دقالنا يتوبي نقصتك يا بدرن soomaaliya weli isfahameyna dhulkana haystay ka mid tahay صaxiix wey wadaaduhu bashar wey waa bini aadam maxaakamtu akdaabay lahaayeen kuwa hadda jooga akdaabay leeyihiin macsuum alli intuu ka dhigay wey ma khaldama waa ilaahay bay soomali tiraada cid aan allahaynba ushu waa ka dhacdana waa maahma aad leedihiin wey idan anagu mali dadkan waa xaafa salaam ceebkasayn boqol kiiba boqol weligaana maanan dhihin haddana malihin laakiin wixii nidaamee adduunka soo maray somaaliya somalia ma u rooyey sheebo mise maya weli ma <laughs> wax dhaama ya waxbaa dheerno maray ma hayno ah, hay intaa un baan uga jeedaa inay khalad leeyihin lakin wegaan umaan difaacin eh, ah, midda kale shareecadulu baa la weydiiyey axmaaro iyo gaala waddanka inay timaado iyo wadaaduhu inay dagaalamaan keedaa daran waa muftiga soomaaliyeed aclamu rajulin fi somaal wa asanuhum way weliba cimri iyo cilmi iyo deganaan iyo caqli baa alla iskugu daray iyo aalu beyt rasuulilaahi idan wuxuu yidhi inay soomaaliya iyo waddan islaan gaala timaado inay islaayaan islaayaan banaanta maxaa yeelay tanna waa gumaysi iyo dulli iyo gaal gacanta sara kaa yeesho ku baabi'iya aakhirna ku gaalaysiiya inta taadka iyo udhaxaysa iyo tu saddex xafiis baa ka furan oo carruurta somal lagu gaalaysiiyo eydka waa aragtay shaaca umuumina waxaa ka furan naynka mid baa ka furan gabdhaheenna iyo carurta lagu gaalaysiiyaa mid hadda muransadaa mise abgaal wey ii sheeg maxaa la yihahda maxamed ii sheeg kan kajadhajoo shaydaanka idaacad ogaadeen leeyihiinoo kristana kenya ka furayd shaafici gaal waad haysaa wax waa la baaba'ay dadkaani waxaa weeyaan gaalnimo inay qabsato oo rigaysata iyo ayaguna isku khaldamaan keebaa roon labadu waa fasad laakiin gaalnimo iyo dembi gaalnimaa daran wixii ma aha la keeno annagu ismaanan laynayna waan lagu dhex jiraa haddii wadaadaha laisu daayo daacadnimo ah waxaa weeyaan weli istaaban mahayaan laakiin nin kenya ku xidhan xaggana adisaba faraha kula jira xaggana mxu qaba daarood iyo aabsano laguha ku hayo iyo mid miskiin oo keligii taagan baa isdagaalamahay hawshaan axmaala labaysa qolihii waxaa waa loo cedhaya webigi markuu biyo keeno oo mudoobaad webiga yaa labahaya axmaala lalabaysa yidhahdeen oo maxaase annaga nagu xumaanaysa yidhahdeen ila webi korbu ka yimaadahay bahashan dad baa labahaya sheekh muumin waa laga dhammaan la'yahay waa la qasahayaa gaaladii baa qaraysa inay gaalo qasaysa hawsha ayada haddii laakiin soomaaliya caaqilkeeda iyo caail isu dayn lahaa waanu heshin lahay kol muxuu ahay aan isu daraasulno kol diin ku kala baxno kol kala adkaano annagu intaan burka iska qasno saa isku jeceyna mid u soo haro waanu heshin lahay laakiin dhibku waxaa weeye soomaaliya waa dawaamo inay ku jirto aysan degin weligeed etoobiya go-aanay gaadhay kun sagaal boqol lixdan afartii buu ku khudbeeyey shaydaanka ii sheeg ee xayla salaasi ah waa dad reer baadiye ah nidaamna ma astaahilay oo dowlad intay dhisan yihiinna weligood etoobiya nabadgeli mayso marka maslaxadu waxa wey ina aysan degin buuri goorma waa lixdan afarti doctor raabi kitaabkiisa uu soo saaray sagaashan iyo lixdan buu ku qoray ayadoon soomaaliya axmaara imanin oo geda aysan imanin waagii ninety sixkii iyo wuxuu ka sheekayay doctor raabid wadaadka jabuutiyaanka ah waagu soomaaliya jooga xamar ee jaamacaadka muqdisho wax ka dhigi jirayna soomalidu khaain bay u yaqaaneen tuug oo faransiis la shaqeeya nin kastoo wadani ah ama qiimo badan oo diini ah oo halkhayra ah somaliya waa necab tahay mana doonayaan dulliga nadalka ee nijaaska ee gaala u shaqeeya doonayaan muxaadaro maalin ka jeedaya toronto mutamaran markaasuu ka sheegay qaabka somaliya loo qabso meeshay ka soo geli doonto wadaaddu inay asaasmi doonaan qaabka inay noqon doonaan xilliga markuu u dambayso laba kun labaatan iyo shanta ayaa ugu dambayn dambe ummad somaliya jirta oo adduunka hataa laga xiraabsan yahay way baaba'aysaa buuri waa sida u dejisan reer yurub reer galbeedka kuna adeeganayna etoobiya kenya waxaa loogayaa macruuf qoran wey mashruuca isticmaariga ah ee gumaysigaa waxaa diidanay keliya wadaado caan baan diidanayn cuqaal baan diidanayn sheekh mumin iyo ragga kuda'daan diidanayn bilcawan way iska dhaqan hayaan ragga diidan ee keliya wiilasha yararka qoriga la leexaya wey odagu waa jecel yahay inuu khayr yimaado laakiin asagu ma dhaqaaqayo in khayr u kala dego oo ummadda kala socoto oo diinta laisku xukumo ummaddu waa rabaa laakiin inuu asagoo lixdan jira xagasha laaba dooni maayo ku yar ilaa wax amaamada la dayn mahayo oo waa la rifahaya nidaamka isticmaaliga waxaa diidana kale waa almuqaawama ashariifa almujaahida wixii kale waa andaal iyo awsaakh iyo anjaasu naas wey wax la ogyahay wey taas ayagana insha allah ku dambeyn waalcaaqibatu lilmuttaqiin ayagoo ikhlaaska ku dadaaleen horena ha u socdeen caamada iyo waxa dhawaaqiya shacabka lagu leexanin alkaafilatu tasiir waalkilaabu tanbax anwarasa intuu gartay miyay garan waaye anwarsaa soman shaydaanka intuu wax ku dhawaaqay balaayo samey baa layidhi qolyo akhwaan muslimin baa kugu kacsan baa la dhawaaqahay alqaafilatu tasiir buuri kolonyadu iska socotaaba maamulka anigu waana wadahayaa buuri ciida mi ahad dhawaaqa hawli taalamaa buuri ciidu haska dhawaaqdaba lakin anigu maamulka inaan wado dowladda hogaamiye masarna aan naarta ku shubo ayib kadibna waxaa ka gaaray nin akhwaan muslimiin khayr allah siiyey madaxa qaaday jazahum allahu khayran hawlaha waagaa waa ficlay ama hadda waxay noqdeen muxuu ahaayey miman yusabixuuna bixamdi lmelik <clears throat> idan maqsuudkafaida kaana almaqsuudu bisulطaan waxaa looga dal leeyahay dowlad iyo walmaal huwa taqarub ilallahi hadday noqoto wa iqaamatu diinihi diinka ilahay in la oogo la tosiyo wa infaaqu dalika fii sabiilihi maalka wax o dhan in lagu bixida jidkiisa kaana dalika salaaxu diin wadunya waa kaas ah adduun iyo diinba waynoo hagaagaya adduunyaba iyo diinba diintuna way hagaagi adduunyada way nabad bay noqon khayr baa la heli wain infarada sulطaanu can iddiin dowladuhu iyo maamulada islaamigu hadday diinta ka leexdaan oo laka mxuu ahaay mxuu ahaay mxuu ahaay laa siyaasata fi اddiin ayib walaa diina fi siyaasa ayib wadaaduhu cabdullahi yusuf ba ku khudbeeyey waa garanaysaan wadaaduhu qur-aanka akhriyeen masaajidda ha galeen hawlahan ragale xisaabtanka annaga ha noo daayeen bal meesha baasha marayso min ajli الnaasi ninka aaba wuxuu leeyahay wadaadu haydayo shacabdadaaqada gacbi oo asaga ku qoysa oo ka aqoon badan oo mad ma ogolo in wax u dhiibo culummada asaga ahalkiisa wax uma ogolo isagoo jaahil wuxuu raba inuu yidhahdo hawsha aniga hala ii daayo reerka tufiya taxiil baa lagu dhaqaa masaajida gala duceeya alla barya dhuurtayda gala laakiin wixii xisaab annaga noo daayay caamo waxaa la isku ogaa inay culamada dhegaysato meel kastaba ay uga dambayso awaade lagu kala teg wain infarada sulطaanu dowladdu iyo maamulku hadduu gooni noqdo can diini diinta uu ka go'o aw diinu ama diinta ay ka godo cani sulطaani maamulka oy culamada siyaasadda ka fadhiistaan fasadat axwaalu الnaasi fi اlamwaal Eh, dadkoo dhan baa axwaashooda hallaabaysa waa kharimaysaa diintu waa inay dowladdu diin ku shaqayso diinkaadu waa inuu doornimo ku shaqeeyo cilmiga iyo aqoonta diiniya waa inay suldo iyo awood la socoto haddii kale waa dhammaatay wa yatamayazu ahlu taacati illaah markay culummadu ka fogaadeen qiyaadat alumma ka fogaadeen waxaa dhacay waad ogtihiin umad umma alislaamiya kama aysan goosanin saldanadii iyo dowladihii caamada ahaa waxaan wabaal iyo fasaad iyo burbur iyo gaalo ugal iyo diin darro aan ka hay ayib wa inamaa yatamayazu ahlu طaacati اllah ahlu طaacati اllah waxay ka socmaan can ahli macsiyati oo keliya kaga socmaan biالniyati wاlcamali الصaalix kama jaءa fi الصaxiix can الnabiy anahu qaal ina allaha laa yanduru ilaahay ma eego ilaa suwarikum muuqaalkiina iyo qaabdhismeedkiina wa amwaalikum xoolihiina wa inamaa yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum quluubtaada iimaanka ku jira iyo camalkaad la iman baa rabbi qiimayn waqul icmaluu fasayra allahu camalakum walamaa halaba xog baa lagu siinaya wadaadaha wax ku dhacay ayb wadaada gormaa ugu dambaysa umadda hogaamiyaan sheekh gormaa ugu dambayso quraabata alfi sana bay ummadda ka tanaasuleen xilkeeda ay qabtaan ummadda hogaamiyaan waxay ku soo urursadeen qira'at alkutub iyo tadriis duruus iyo cashare in la bixiyo bes caamayga soomaaliyeed wuxuu ogaa xataa wadaadku nuusa gela waraabin karin haddaan culumay cadli cuno iyo macashir mooyeen ciidan kaa daya ceeb anaa falay buu ku geela ku shubanhayaa haddaan culumay cadla cuno iyo cashir mooyeen ciidan kaa ceeb anaa falay bu ah. wen la looga iyo bari iyo kumbis iyo kurus la cuniyo hawlahaas hawlihiinni weeye akaaluun baa tihiin buu leeyahay wuu kaa farxaalanhayaa dayib sidoo kale cashir la bixiyo darsi islaan la meeliyo waa hawlihiinni laakiin geel ha la doono oo ummadda ha la qabto oo kan ha la sameeyo dayib markuu ka yidhahda mxuu ahaa markuu xeelo tago xumay naagu xaabatuuladu iga xoog badan xarbaheeda anunba u xidhan buu idhahda yani geela markuu dheelmado ila isagaa soo shubi asagaa caawo dhan soo miri nistan buu keeni ama kadibna haweenkii baa la soo ortay dhiilka oo mxuua intay cugtano diyarsadeen bay la soo qabanayaan marka markuu xero tago geel markuu xerada tago xumay naaguhu waa musalaxii jaahiliga ah la socoaade haweenka la lidi jiro weeye aniga shuqlkuma lihi ayib xubay iyo xaabatuulladu xaabatuulle waxaa loo yaqaanaa inlayaalka xerowga wadaadka midka booska calaanka midka jaban curyaanka midka inta leh dadkaasaa culays culaabto dhan xaabatuulla loo yaqaana wuxuu hi iyo xaabatuullada iga xoog badan buur iyaaba soo qaama caanihii xarbaheedana anan baa xidhan buur in lagu dagaalamo oo la dhiciyo oo la raadiyo oo la baayo doono oo la shubo wixii dhib anaa wixii dheefa haweenka iyo carruurta inlayaalka caamada culamada siiye buur rajul mas-uul baan ahay baanugu sideeduba waa geesina sakaraad culammadu hadday xilka qabsan weydo hadda maxaa meesha yaalla sheekh ummaddan diinteeda usheeda in la qabto wey oon camal lagu sii daynin ayb wadaadda waxay dhahan qolyaha dagaalamaya jihaadahaye jahala wey jihaad wey idinka noo bilaabaa la mid culummo oo waaweyn oo duqoy hogaaminaya oo shayibka horkacayo sheek horkacayo oo muxuu ahay iisoo qaba sheek cali warsan horkacayo inoo bilaaba annaguna aan shacab ka dhantayno shacab ka noqono ma jirto la dhaqaaqi maayo wixii aad amaamudayd yagleeshayna waa la kala turi aniga shalay ku soo iri baabuurkaa iska riixo ayib inta lagu imaanayo wainamaa walamaa galaba calaa kaiiri min wulaati اlumuur in badanoo ka mida wulaat اlumuur markay ka adkaatay oy ka qaar noqotay idaa'at اlmaali washaraf saxiix in badanoo ummadda ka mida waxaa qaatay oo bubsaday maal doonid iyo magac doonid wa saaruu ay noqdeen bimacni niman ka dheer oo ka fog can xaqiiqati اliimaani fii wilaayatihim xaqiiqat اliimaan iyo diin islam waa ka fog yihiin nacfi adduunyo iyo magac bay doonahayaan ra'aa kaiiru من الناس in badanoo culamada ka mid waxay arkeen ana alimaaraat tunaafi aliimaan maxaa keenay inay dowladda iyo diinta ay kala fogaato dowladihii adunka somalia dib loo fiiriyey wadaadka wuxuu arkay ninkii imaamka aha ninkii suldaanka aha waa nimaan diin shuqul ku lahaynba adduunya caydhsi iyo fasaad iyo balaayo ka talin kadib wuxuu yihi nin kastoo maamul qabto ugu waagii dambe xilkii waxaa la wareegay infarada bihi suldaankii iyo dowladdii caamiyo jahaliyo fasaqa qabsatay dad badan waxay u arkeen buuhi in nidaamka siyaasiga laga fogeeyo diinta waxaana keenay buuhi dadkii siyaasiyiinta waxay noqdeen khawano tuug fajaro fisqi dadka ahludiinka waxay yidhahdeen nimankana ku aafin iskaga fogaada mar waxay kohan shekh waxaa annagaa naqaanay waxaan waad ku cebaysa iska daaye midbaani wuxuu igu yidhi hawlahan siyaasada iyo waxyaabaha annagaa naqaana qaabka looga galgasho waa wax khariban waa wax wasakhaysan waa lagu ceebaba wax annagaa la badbado inku culimad tiina shaarkaas ka wasakhaynina waa takhdiir irbad wuxuu kugu dhufanayaa weligaadan soo kacayn nin kuu naxariisan oo kula talinbu kaaga dhigo shaarkaada ku ilaalinaya manacduu kugu dilahayaa mid ka eh, qolyahan ka tirsan eh, maamulkan soomaalida kenya ku jira wey ayib <clears throat> tunaafi aliimaana iimaanka inay ka hor iman wa kamaal addiini uma minhu waxaa ka mid ah dadkii man hallaba addiina wa acrada cama laa yatimi